بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو السند الثالث والثلاثون من أسرة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشريط من الحديث رقم 570 قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا mar uu أyuub عalayhi الصلاaةu وaسلاam uu qubaysanayay isaga oo qaawan fakara عalayhi waxaa ku soo daatay jaraad min dahab ayax oo dahab yani dahab dusha ka soo daatay oo fara badan oo sida bayt ayax oo kale ah yaa kusoo daatay fajacala ayubu calayhi asalaamu yaxfii fii tawbihi wuxuu bilaabay ayuub calayhi asalaam inuu ku habisto oo ku gurto maradiisii fanaadaahu rabbuhu caza wajal rabbigiisaa u dhawaaqay sawd caaliya ugu dhawaaqay oo wuxuu ugu dhawaaqay yaa ayuub alam akun aqnaytuka amaa taraa miyaanan ahayn inaan kaa kaafiyey oon kaa deeqay waxaan aad arkayso miyaad u baahtay soo maal kuma siinin ayuubna sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa nin maalqabeena bu ah kolkaas inay ahayd intii mixnadii ka dambaysa imtixaankaa la imtixaanay iyo intii ka horraysa mid ahaydba maal buu lahaayo waa ka <coughs> mar kalena waxaa dhacday laba baydar uu lahaa yani laba meelood oo muxuu ahayey meelaha beerta kolkii lasoo guro lagu ururiye lagu tumaa oo uu lahaa yaa mid laba daruurood ay ku kala de-eenoo midna dahabay uga buuxisay midna faba uga buuxisay ambiyada alle calayhim salaatu wasalaam qaarkood sidaasa cirka lagu waafaqin jiray xataa cirka dahab iyo fidda uga soo dhegi jireen lacag baa dusha uga soo daadan jirtay markaasu alla leeyahay ayuuba wax miyaad u baahantayse waxaad kaaga deeqsanta ma aanan ku siinin qaala markaasu ayuubna yidhi balaa wacizatika haa waad iga deeqday cizatika cizigaagan ku dhaartaye walaakin laa qina bi can barakatik ka deeqtoomi oo kama kaaftoomi karo barakadaada marka rawah albukhaariy ayuub calayhi الsalaatu wasalaam kolkaas marka kama hayn hunguri weyn iyo maal jacayl iyo kama ayna ahayn iyo faqiirnimo ka baqaaye baraka xag alla uga timid inuu yahay ayuu u arkaayey sidaasuu marka uu u gurtay baabu fadl الغaniy الshaakir wa huwa man أkhada almaala min wajهih wasarafahu fii wujuuhihi alma'muuri biha qofka maalqabeenka ee shaakirka ahe fadliga uu leeyahay maalqabeenka shaakirkaihna marka waa kee nicmada alle ku shugriya waa ka maalka ka qaata meelaha ku habboone oo alla uu faray ee xalaasha ah kuna bixiya meelaha ku habboone alla uu faray in maalka lagu bixiyo wujuul biri walkhayraada ku bixiya kaasaa la yidhaahaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala faأmaa man أcطىa wاtaqىa وصدqa bاlxusnى fasanuyasiruhu lilyusraa faأmaa man أcطىa qofka wax bixiya maalka bixiya fasocdahu wاtaqىa ee alle ka baqa wasadaqa ee rumeeya bilxusnaa midii wanaagga badnaydna rumeeya ee jannada amisee ciwadka ah qofka rumeeya fasanuyasirhu lilyusraa waxaan u halyanayn doonaa xaaladii xaaladii dhibka yarayd baan u dhib yaraynaynaa aan ku ku sahlaynaayoo aan ku hanuuninayna wa qaala tacaalى وsayجنبha الأsqى اladي yu'tii maalahu yتزkى وsyجنبha waxaa laga fogeynayaa naarta naaran talada laa ylha il ashqاab ala subحaanaه وataعaalى naartaa la sheegaya marka waxaa laga fogeynaya laga durkinaya isagoo aan arkaynin alأtqىa midka alla kacabsiga badnaa اladيi yu'tii ee bixinaya maalahu xoolihiisa yataزakىa isagoo isطaahirinaya dembiga iska reebaya dar alla u samaynaya wamaa لأxadi qofna isagoo aanu ku lahayn cindahu agtiisa min nicmatin tujzaa nicmo laga abaalgudo oo hadda ka hor qof wax u taray oo uu u abaalgudayaana aanay jirin kaasuna abubakr weeye radia allahu tacaala canhu ardaah ila ibtiqaaءa wajhi rabbihi laclaa lakin ibtiqaaءa wajhi rabbihi laclaa wuxuuse u bixinayaa rabbigiisa sare wejigiisa dalabkiisa unbuu u bixinaya walasawfa yardaa hadda kadib uuna raalli noqon doonaa isaguna markuu aakhara tago ee sawaabka alle subxaana watacaala uu siiyo u arko raalli noqon doona ninkaas markaa noocaasihi isagu naarta alle waa ka fogeynayaa ayuu leeyahay alle subxaana watacaala inkastoo marka mufasiriintu ay sheegeen ninkaas abubakr ibnu abubakr ay kusoo degtay haddana sababu nusuulku sidiisaba khaas ma aho oo isaga keliya kuma koobna wax alle wixii shabaha sifaadkan kada aayaddan oo ay sheegtay marka qofkii laga helo oo ah taqwo allah iyo maalka oo uu bixiyo ibtiqaaء wajhi rabbihi اlأclىa qofkii intaa laga helo alla subxaanaه wa tacaala wuxuu ugu ballan qaadaya naarta laga fogeynayo naar iyo isagoo ayna is arkaynin wa qaala tacaalى in tubdu الصadqaati fanicimaahi wain tukfuuha watu'tuuha الfuqaraaءa fahuwa khayr lakum wayukafiru cankum min sayi'aatikum wallahu bima tacmaluuna khabiir in tubduu haddaad muujisataan asadaqaati sadaqooyinka oo si bareeriyo idinkoo laydin arkaayo calanan aada u bixisaan fa nicmaa waxa wanaag badan hiya iyada oo fa nicma waxa wanaag badan maabaa wanaag badan hiya iyada wey nicm nicmada hadda la sheegayo waa nicmo iyo maal la isku daray nicmo markay sidaas oo kale ay u gasho maa ay u gasho faacilkii nicmo inay maada noqoto iyadaa iyo waxa ka dambeeyana ay noqoto midka la yidhaaha maqsuus bilmadhi labadaas waa bannaan tahay in muxuu ahay faacilkii uu musakir yahay maadaasuna ay tahay tamiiz ay tahayna waa ku suuroobay wain tukfuuha haddaad qarisaan oo watuutuuha aada siisaan alfuqaraa dadka fuqaradaa samaysan aad siisaan oo saqarkoodii aad u siisaanna fahuwa khayrun lakum kaasaa idin fiican wayukafiru cankum alla wuxuu idinkaga kafaara gudayaa min sayi-aatikum dunuubkiisiyuu idinkaga kafaara gudayaa dara'na waxay ahayd wanukafiru cankum min sayi-aatikum wallahu bima tacmaluuna khabiir alla waxalla waxaad samaynaysaan oo dhan kii u xog ogaal oo weeyaan aada u og weeyaan marka yani ogaanta alle uu ogyahay subxaanahu watacaala ma aha mujaradu cilmi uun inuu alle uga warramayo ogaanta u ogyahay e eh. waa ballanqaad oo haddii waxaasuus ay samaynayaan khayr uu yahayna uu alle subxaanahu tacaala abaalgud ka fiican uu ka siinayo haddii shar uu yahayna ciqaab ay ka mudanayaan yani alle waxba kama qarsoomi karo wa alle waxaad samaysaanba wuu idinkula macaamiltamayayo isagoo idinkuga abaalgudaya waqaala qaala tacaala lan tanaalu lbira ma gaadhi karaysaan khayr khayr khayrfalayow ma noqon karaysaan xataa tunfiquu ilaad wax ka bixisaan mima tuxibuuna waxaad jeceshihiin maalkiina kaad jeceshihiin ilaa ad wax ka bixisaan dad wanaagsan oo khayrfalayaala ma noqon karaysaan wamaa tunfiquu min shayin wax alla waxaad bixisoona wuxuun aba fain allaha bihi calim alla waa ku cilmi leeyahay wاlaayaatu fii fadli linfaaqi fi طaacati kasiiraة macluuma وعn cabd للhi بn mascuudi radي allahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayh wali wasalam laa xasada ilaa fitnatayn kamasha ma jirto ilaa laba shay mooyaane rajulu aataahu allahu maalan qofu alla maalsiiyo salatahu calىa halakatihi fi lxaq uu ku diray oo ku dhaqaajiyey ku bixintiisa xaqa uu ku bixiyo warajulun iyo nin aataahu allahu xikma alla cilmi uu siiyey naaficaada xikma lay fahuwa yardi bihaa dadka ku kala xukumaaya wayucallimuhaa balayana mutafaq calayhi wataqadama sharxuhu qariiban mar dhoweyd buu inoo soo horomaray buli xadiidkaasu waana sida uu sheegay oo lambarkiisu isagu uu yahay shan boqol afartan iyo afar yuu noo soo horomaray وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا xسد إلا فتنتين rajulu aataahu allahu lqur'aan nin alla qur'aanka uu siiyey wa huwa yaquumu bihi ku tukanaya ana aleyl wa ana annahaar yani saacaati leyl wa saacaati الnahaar waktiyaalka habeenkiiyo maalintiiba ku cibaadaysanaya ku tukanaya duxada iyo salaatuleylka iyo bayn alcishaaءeynka iyo qur-aanka ku aqriyaya ku tukanaya qur-aanka marka si loo aqristana waxa ugu fiican in salaada lagu aqriyo oo wirdi salaadeed oo uu qur-aanka ku tukado hadba juz ha goosto ama ka badan ama ka yar uu ku akriyo sidaa habka inuu ugu wato ayaa ugu fiican warajulun iyo nin oo waa kii labaadi aataahu llahu maalan alla uu maal siiyey fahuwa yunfiquhu aanaa alleyli wa aanaa annahaar wuxuu bixinaya maalkiisaasoo halqiga alla ugu tabarucaya oo ku anfacaya xuquuqda ka gudanaya <clears throat> saacaadka habeenkii maalinkiiba maalintiiba mutafaqun caleyh wal u saacaad labadan xadiidna marka waa isku mid oo isma khilaafsana midna wuxuu uun sheegay cilmi buu sheegay midna qur'aan buu sheegay qur'aankiina marka cilmigii isagu ku dhan yahay qofkii qur'aanka yaqaanaa alaa sidii ay u baran jireen saxaabadu ridwaan ullahi calayhim u yaqaanaayo marka cilmigiina waa yaqaanaa marka qof qur'aankii alla uu baray waa qof alla cilmi uu siiyey marka qofkaasu cilmigaas isaga hadduu ku cibaadaysto oo qur-aanka akrintiisiina uu ku cibaadaysto macnihiisiina gudashihiisa uu ku cibaadaysto oo dadkana uu baro labadii qofee waxay soo haysatana uu ku kala saaro oo qofkii wax soo weydiiya dadka mushkilada lihiyo uu xalliyo kaas marka waa soo gelayaan xadiidkuna mar labaad wuxuu ku imaan doonaa raqam tiscamiya saba wa tisciin وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاaجiرين أتوا رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم فqradii مهاaجiriinta ayaa rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم u yimaadeenoo faqaaluu waxay yidhaaheen dahaba ahlu الdثuuri bالdaraجaaت العlىa والنaعيم المqيم dadkii maalka badan lahaay waxay la tageen darajooyinkii sarsare iyo nicmooyinkii daa'imka ahaa bay la tageen say ula tageen maxay is hadalkan u dhahayaan iyaga faqaala markaasi wuxuuhi wamaa daaka oo kaasu muxuu yoose ula tageen faqaaluu waxay yidhaaheen yusalluuna kamaa nusallii way tukadaan saan anaguba u tukanno wayasuumuuna kamaa nasuum wayna soomaan sidaan u soomno wayatasaddaquuna walaa natasadaq waxbay sadaqaystaano ma sadaqaysanno wayunfiquuna walaa nuctiq waxbay xoreeyaan anaguna ma xoreyn karno yani waxa weeyaan wixii cibaadaad badaniya oo jirka laga qabanayo xubnaha laga qabanayo ee ama wax la akriyayo ah ama salaad ah ama soon ah way samaynayaan iyaguba marka laakiin waxay nala dheer yihiin cibaadaadkii maaliyada bay nala dheer kolka waa naga ajri basadeen oo ajriga badankiisa iyagaa qaatay marka ay sidaa leeyihiinna kama aha xasan kama ahee waxay ka tahay tanaafus bilxaq oo ilkhayr bay ka tahay oo siday ku gaari lahaayeen ajrigaa lala dhaadhaafay ayay mxuu ahayey eh, ka xun yihiin oo in laga ajir badsaday ayay dhimaysteenoo markaase waxay eh, mxuah doonayaan si ay ku gaadhaan dadkaas <clears throat> xadiidkii hadda ka hor aan soo maray ee dhahayay dadka idinka hooseeya fiiriya dadka idinka sarreeya ha fiirinina xadiidkaasu wuxuu ahaa eh, xagga waxay adduunya ku saabsan ama waxa khayr ku saabsan dawalkan dhowr goor soo maray aayadi iyo qur'aanba in tartanka isagu uu mashruuc yahay adduunyadaas in lagu tartamo uu reebay nebigu sala alla alay slam oo uu yidhi waxaan idinka baqaya inaad intaad ku tartamtaan inaad ku halaagsantaan marka khayrku ay kula tartamayaan ayay tantada ka dhigan tahay marka qofka xagga adduunka wixii ku saabsanna waa inuu dadka ka hooseeyo feeriyo suu nicmada alle ugu shugriyo ay ula weynaato xagga aakhire iyo cilmi iyo camal iyo cibaado wixii ku saabsanna waa inuu dadka ka safeeyo ee arrintaa kula dhaadhaafay uu feeriyo si uu wala tartamo oo u gaaro faqaala rasuul lah sal sl markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi afalaa ucallimukum shay-an tudrikuuna bihi man sabaqakum watasbiquuna bihi man bacdakum miyaanan idin sheegaynin wax oo aad kula gaadhaan kolkaad samaysaan aad kula gaadhaan dadkii idinka horreeyey aadna kaga badisaan dadka idinka dambeeya oo aan idin soo gaari karaynin walaa yakunu axadun afdala minkum ilaa man sanaca midla maa sanactum qofna aanu ahaanaynin ku idinka fadli badan ilaa qofkii un sameeyo sidan aad samaysaan mooyaane inta aad samaysaan qofkii sameeyo marka wax kalena idinla dheer mooyaane qof kaloo idinka badinaya aanu jiraynin ma idin sheega qaaluu balaa yaa rasuula allah qaala markaasu wuxuu yidhi tusabbixuun waad tasbiixsanaysaanoo wataxmaduuna waad xamdihaysaanoo watukabiruun waad takbiiranaysaan dubura kulli salaatin salaad walbaba aakhirkeeda gadaasheedaad tasbiixsanaysaan sidaad yeelaysaan alaaan wa alaaثiina mara soddon iyo saddex goor salaad walbaba kolkaad fugitaan saddex iyo soddon goor saddex iyo soddon goor saddex iyo soddon goor kuwan la imaanaysaa dawaadana marka waa saasoo saddex iyo saddex saddex soddon bay midiba ka dhigaysaa tamaamul ma-ana marka waxa weya laa ilaha illa allah baa lagu buuxinaya riwaayaad kale xadiidka xadiid kale baa jirjirta oo dikrigaas ka dambeeya salaadaha ka dambeeya inta laga dhigaayo riwaayaadku ay isku khilkhilaafayaan oo riwaayabasi ay sheegaysaa mid ka mida qofka iska qabsadaana waa fadligeeda waa helayaa saasaan marka ku gaaraysaa muula nimankan farajaca fuqaraء muhaajiriin fuqaradii muhaajiriintaa mar labaad soo noqday ilaa rasuuli llahi salى اllahu alيyه wali wasalam rasuulka alle ku soo noqday salى اllahu alيyh wali wasalam faqaaluu waxay yidhaaheen samica ikhwaanunaa ahlu lamwaal waxay maqleen walaalahayagii maalka lahaayo bimaa facalnaa wixii aan samaynay wixi aad noo sheegteen samaynay bay maqleen fafacaluu midlahu sidii oo kale yeeleen markaasna sidii oo kale marka nooga fadli badan yihiin oo ajrigii inay nooga badsadeen faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam rasuulka alle marka wuxu uhi salى اllahu alيyh wali wasalam dalika fadl اllahi yu'tiihi man yashaa kaas waa deeqda alla marka qofkuu doonu siiyaa haddii marka waxa aad samaysaanbaba idinla samaynayaan sidii maalkeena xagga idinkula dheer yihiin marka waa deeq alla uu siiye weeyaan khalaas متفق عليه وهذا لفظ مسلم والدثور الأموال الكثيرة والله أعلم baabu ذikri الmوت وaqصر الأmل geerida xusuusnaanteeda qalbiga lagu hayo oo qofku inuu dhimanayo uu naftiisa u sheego iyo iyo dila gaabsiga labada arrimood qaala الlahu taعaalى kulu nafsin daa'iqaة الmowt naf waliba tii geeri dhadhaminaysa weeyaan wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama waxau laydiin oofinayaa ajiryaalkiina maalinta qiyaamaha faman zuxzixa cani الnaar qofkii naarta laga fogeeyo waudkila aljannata oo janno la geliyaa faqad faaz kaasaa liibaanay allahuma adkilna aljanna allahuma zaxzixna can الnaar waadkilna aljanna markaas qofkii saa loo yeelaa liibaanay wiili wama alxayaaةu اdunyaa nolosha soka ma aha ilaa mataacu guruur ilaa muxuuha alaab alaab lagu darta mooyaane oo wax xaqiiqala an aan hayn madax kale maaha wa qaala tacaalaa wamaa tadri nafsu maada tagsibu qadaa nafsina ma oga maxay kasbanaysaa dafiir dafiir maxaa xaalkaagu noqon doona qof ogi ma og ma jiro marka ma noolaanaysaa ma dhimaanaysaa ma jiranaysaa maxaasaa noqonayso marka waa inaad qof walowba maalintaada aada joogto maalintaada aada joogto aada furso haysataay fursada waa inaadan dayicin oo waqti dambe aadan usii dibdhigin ah, siduu nin shaacira uu yidhi maa madaa faata walmu'amalu gaybun walaka saacatu lati anta fiiha wixii tagay waa ku dhaafe ku soo noqon maayo waxaad rajaynaysaana waa wax maqana wuxuu noqonayaa aadan garanaynin saacadda aad ba aada joogtaad marka aad weeray saacaddaas baas marka ay iska dayicin oo ka faa'iidayso aakhiradaada iyo adduunkaagaba uga faa'iidayso wamaa tadri nafsu nafina ma oga biayi ardin tamuut dhulka ay ku dhiman doontana ma oga qofna ma oga marka kol haddii aanu berri waxa imaan doono qofna aanu ogeyn waa inaanu markaa berri baad noolaanaysaa iyo waa sidaas aanu isku siibi doonin xataa laxdadan uu kolkaa nool yahay laxdada ka dambaysa inuu noolaanayo kale aanu is ogeyn wa qaala tacaalى faإida jaaءa ajalهm laa yastaakiruuna saacata walaa ystaqdimuun marka ajashoodii timaado saacadna dib loo dhigi maayo saacadna horay looga dhigi wa qaala tacaalى yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum dadkiina mu'miniinta ou yahayna idin shuqlinin xoolayaalkiinu walaa awlaadukum iyo caruurtiinuna can dikri illaah cibaadada alla yayna idinka shuglinin waman yafcal daalika qofkii sidaa yeela oo maalkiisi iyo aruurtiisa iyo ay cibaadadeeda ka shuqliyaanoo salaada iyo jihaadka iyo waxyaalaha uga haray cilmi barashada iyo faulaa'ika hum alkhaasiruun kuwaas iyagaa kuwii khasaaray wa anfiquu wax ka bixiya mima razaqnaakum waxaan ku arsaaqnayna wax ka bixiya min qabli an yaatiya axadakum اlmowt intaanu midkiin u imaanin geeridu ayna u imaanin fayaquula una tihin rabbi rabbiyow lowlaa akhartanii maxaad dib iigu dhigi weyday lowlaa iyo hallaa iyo lowma iyo xuruufta noocaas oo kale xuruufu tacdiil ayaa la yidhaahayo waa qalab xoog si xoogle wax loo dalba rabbiyow maxaad dib iigu dhigi weyday ilaa ajalin qariibin muddo dhow faasadaqa aan sadaqaysto waa koon aan aan ka mid ahaado mina saalix midka ugu wanaagsan aan ka mid ahaadee mid maxaa waxoogaa igu dhigi weyday lagana aqbalaynin yan kolkaas oo alle waa kan leh walan yu allahu nafsan allana dib u dhigi maayo nafna idaa jaaءa ajaluhaa marka muddadeedi dhammaato wallahu khabiirun bima tacmaluun allana kii aada u ogooyaan oo la socda waxalla waxaad samaynaysaanba marka intaan waqti sidaas imanin xoolihiinu iyo maal ubadkiinu yayna idin lugoynin oo ayna idin shuqlinin cibaadada alla idinka shuqlinin wa qaala tacaala xatىa إida jaaءa أjل أxadahم الmowt xatىa إida jaaءa أxadahم الmowt ilaa markii midkood geeridu ay ga timaado qaal uu yidhaaho rabbi irjicuun rabbiyow dib ii celiya lacallii acmalu صaalixan waxaa suurowda inaan camal fiican aan sameeye fii maa taraktu wixii aan ka tagay maalkaygi aan ka imid inaan camal fiican ku qabtaan oo sadaqaysto oo xuquuqdii ugu baabatay iyo iska bixiye adduunka lagu celiyo kalaa maya buda alla subxana wataala looma celinayo inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa iyadu e waa hadal isagu iska hadal iska yimi weeyaane mid laga aqbalayana e ma aha haddii mid loo e celiyana ma aanu yeelan siduu alla subxaana watacaala uu yidhi aayad kale uu ku yidhi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun alla sidaas marka uu beeniyey <clears throat> ah. marka waxa weeyaan hadal isagu iska yidhi weeyaan wa min waraa'ihim gadaashoodana waxa ah barzaqun barzaq ba barzaq waxaa la yidhaahaa wa xaajiska laba shay u dhaxeeya ayaa la yidhaahaayo muxuu ahaa yani maanic ayaa jira oo dib in loo celiyo ka celinayo looma celinayo ilaa yowmi alqiyaama faidaa nufiqa fi suur kolkii la afuufo buunka la afuufo falaa ansaaba baynahum abtirsiina ma jiro agtooda eed hebel baana hayo in hebel hebel baana hayo waa haray waxaasu yowma-idin maalinta abtirsiina ma jiro walaa yatasa'aluuna isma waraysanayaana war hebelkuu ku sugan yaha war hebelyaa ka war ma jiro qof waliba naftiisa faman haqulat mawaaziinuh qofkay cuslaadaan miisaanadiisu fa ulaa'ika hum اlmuflixuun kuwaas iyaga kuwii guulaystay waman khafat mawaasiinuh qofka miisaanadiisu yani miisaanada xasanaadkiisu ay ay fududaandaanna oo kuwa sayi cuslaadaanna fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum kuwaasu kuwii naftooda waaye weeye naftooda ay khasaareen maal iyo waxbay kale khasaareen ma naftoodii bay waayeenoo naftoodii baa khasaaro noqotay fii jahannama khaaliduun jahannamna ku waaraya weeyaan talfaxu wujuuhahum wejigooda waxaa leefaysa oo gubaysa oo diiranaysa annaaru naarta wejigooda leefaysa oo diiranaysa wa iyaguna fiihaa naarta dhexdeeda kaalixuun kuwii weji qayxan weeyaan oo wejigoodu lafa uu yahay weeyaan lafa uu yaho wejigoodu uu foolxun yahay wey oo dabinta hoose halkaa xudunta ay gaarayso oo dabinta sarana madaxa bartankiisa ay gaarayso intaas wadalad ay yihiin alam takun aayaati alla marka wuxuu ku dhahayay alam takun miyayna ahayn aayaati aayadahayga qur-aanku tutlaa calaykum tii laydinku kor aqriyi jiray oo aada maqli jirteen soomaha laydinku adin jiray laydinku adin jiray oo kuntum bihaa tukadibuuna adkeeni jirteen maanta leedin halaalaysa maxaad waqtigaas isaga badaaday ilaa qowlihi ilaa qowlkiisa laga gaadho ayada isku sii taxan yihiin kam labistum fi lardi cadada siniin imisaa dulka joogteen tira sanada ah marka laga fiiriyo imisa sanad yaa la dhahaya qaaluu markaasi waxay dhahayaan labisnaa yowman aw bacda yowm waxaan joognay maalin ama maalin barkeed baan joog waxaa la gaabanaysa muddadii ay noolaayeen hadday boqolaal sano sidii ummadii hore ay ahaan lahaayeen jooginokoba ku tahay way la gaabanaysaa sidaan hadda ka horba ku soo marray qofkii adduunka u raaxa badnaa qofkii naarka hal mar juq la siiyo ee la weydiiyo weligaa khayr iyo wanaag imaku soo maray inuu inkiri doono weligaybaba khayr ima soo maray u dhihi doono haddana qofkii muddo badan noolaa kolkii la yidhaha adduunka imisaa joogtay u dahay maalin ama laba maalmood ayaan joogay maalin baan joogay mase maalin barkeed baan joogay buu dhihi doonaa fas'al ilcaabdiin kuwa wax xisaabe wax keliya hal weydii qaala markaasu allana wuxuu dhahayaa in labistum yani maa labistum ma idaan nagaanino ma idaan joogin adduunka ilaa qaliilan wax yar mar kollay joogteen maalinee bar idinku dhaha qofka weliba ugu jawaab fiican ayaa aayad kaloo alle wuxuu ku sheegay in yaquulu amhalahum طariiqatan in labistum ilaa yowm qaarkood waxay dhahayeen toban meelaa kii ugu fiican ee ugu macquulsan baa dhahaya hal maalinun baan joogay markaas waxaa weeyaan alla markaasuu leeyahay kolleyba wax yarun baan joogay low annakum kuntum taclamuun haddaad ogaan lahaydeen kolka adduunka joogteen haddaad waxaanu inuu idinka dambeeyo ogaan lahaydeen ma aydan samayseen waxa ad samayseen afa xasibtum ma waxaad u malayseen annamaa ba annamaa khalaqnaakum inaan idin abuuray xabasan dheldheel bilaash in laydin abuuray xikma laydin abuurin miyaad u malayseen wa annakum ilaynaa laa turjacuun idinku aan xaggayga laydin soo celinayno aan laydinla xisaabtamaynin waxaad samaynaysaan aan laydinku laydinku su-aalaynin baad u malayseen marka sidaasaad u malayseenu khilaaf weeyaan waa beentiin bay marka ahayd oo xikmada alla subxaanahu watacaala laa-iquma marka alla subxaanahu watacaala xikmuu khalqinkada u abuuray takaariif buu u abuuray wamaa khalaqtu ljinna walaysa ilaa liyacbuduun tacaala alle subxaanahu wa tacaala waa uu ku xisaabtami doonaayo qof walbaba jidkiisii ayuu marin doonaayo muxuu ahaye daartan adduunyaan ku noolahay waa daarul ibtilaa waxyaalaha la isfaray waxyaalahaasa marka hadhow laiskula xisaabtami doono daarul jazaana marka waa midda dambaysa wa tacaala alam yaani liladiina aamanuu an takshaca quluubahum lidikri اllahi wama nazla min alxaq miyayna u dhowaanin dadka mu'miniinta ah inay qalbigooda uu khushuuco miyayna dhowaanin yani miyaan waqtigeedii la gaadhin soo waqtigii lama gaadhin dadka mu'miniinta ay khushuuci lahaayeen lidikri اllahi dikriga alle khushuuci lahaayeen iyo wamaa nazla min alxaqi waxa soo degaya xaqa iyo waxyiga ah walaa yakunuu ayna ahaanin kaladiina uutu lcilma min qabl kuwii hadda ka hor kutub ah lagu soo dejiyey oo kale fatala calayhim alamadu waqti uu ku dheeraaday oo inkay cusbaayeena iimaanku qalbigooda ku cusbaa ee khushuuc iyo nashaad iyo wanaag lahaa laakiin goortii dambe qalbigooda uu qallalay faqasad quluubuhum qalbigooda uu qallalay oo wakahiiru minhum faasiquun qaar badanoo iyaga ka midna faasiqiin kuwaaso kale inayna noqon inayna ku dayanin ee khushuucsanaadaan soo waqtigeedii lama gaadhin wal fi lbaabi kahiiratun macluuma aayaddaasna hadda ka baan soo maray وعn iبni cmra radي allahu canهuma qaala akhada rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali slm bimankibi rasuulka alla sl ly slm yaa garabkay qabtay faqaala wuxuu yidhi kun fi dunya kaأnaka غariibun aw caabiru sabiil adduunka ku ahow sidii adiga oo غariib ah ama jid gudbaayo oo musaafir ah wa kaana ibnu cumara radي allahu canهuma yaquul إidaa amsayta falaa tantadir الصbax haddaad galbaysato gabalku kuu dhaco ha sugin waa beri waidaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa haddaad waa barisatana gabaldha ha sugin wakud min sixatika ka qaado caafimaadkaaga limaradika jiradaada u qaado wa min xayaatika geeridaada noloshaadana ka qaado oo limowtika geeridaada u qaado rawahu albukhaariy waana soo marray oo afar boqol iyo toddobaatan iyo kow baan ku soo marray wa canhu radia allahu canhu ana rasuul allahi sal ly slam qaal maa xaqu imri'in muslim ma ah qof muslima mudnaanti'isu wuxuu mudan yahay ku habooni ma aha muslimkaasoo lahu shay-un yuusii fiihi oo leh wax uu dardaarmo leh ma wuxuu mudan yahayu yabiitu inuu baryo laylatayni laba caawo inuu baryo ilaa wawasiyatuhu maktuubatun cindahu ilaa w dardaarkiisa isagoo qoran yaho agtiisa yaalla mooyaane ma mudna marka qof muslima oo wax maalaha u dardaarma leh inuu laba habeen oo isku xigta dardaaran la-aan ku seexdo ma aha ma mudna marka waxaa weeyaan waa inuu had iyo goor marka ilan geri u taalla maxaa maskaxda kaga taallo oo goormaad dhimanaysa isma ogi in hore usii dardaarmo weeyaan متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم يبيت ثلاث ليال سدx habeen buu sheegay qاaل بن cمر رضي الله عنهما iبن cمر baa marka wuxuu haddana dhahay siduu ka warramaya marka xadiidkan sida ugu camal falay xadiikan siduu ugu camalfalay isagoo ka warramaaya ah, xadiidka ibnu cumar ayaan dhexda kaga jiraa ahaa qof mumin qof muslima oo wuxuu dardaarmo oo maala ah haysta ma mudna inuu joogo oo uu bariyo laba habeen riwaayadii horena ay dhahaysay ilaa isagoo dardaarkiisa uu qoran yahay mooye riwaayo kalena ay dhahday riwaayada muttafaq calayheeda labay sheegaysaa riwaayada kale ee muslim gaar u sheegayna saddex bay sheegtay marka ibnu cumar baa wuxuu dhihi jiray radia allahu canhu maa marat calaya leyla laba iyo saddex iskaba dhaafay hal habeenna ima marin mundu samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh wali waslama qaala dalik taniyo intaan ka maqlay rasuulka alla salى اllahu عalيyh wali waslm oo hadalkaa dhahay ilaa wa cindii wasiyati ilaa ana dardaarankayga ii qoran yahay agteeda i yaal mooyaane weligay habeenna ma seexanin gabdha aan la-aan waa sidii ugu camal falaya weeye ibnu cumar radia allahu canhuma had iyo goorna marka saxaabadu sida ahaayeen waa inaan fahmnaa oon kaga dayannaa mar alla markay maqlaan wax la is-amraayo qof waliba marka uu isaga ugu horrayn jiray oo fulin jiray intaanu dadka kale u sheegay inaanu gaarsiinin ayuu isagu ku dabaqi jiray oo ku camal fali jiray adaa laguula jeedaa buu dhihi jiray markuu maqlo wax hadidaad ah oo iyo zajra uu maqlana qofka ugu horreeya uga fogaadu ahaan jiray marka uu maqlo wax fadiilo ahoo la sheegayana waa u tartami jiray oo qof walbaba isaga uga horrayn jiray marka amarkan kada nebiga salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ibnu cumar radi allahu canhuma si aada uu camalfalay oo muddaduu rasuulku sala اllahu alيه wasalam uu u qabtay xataa muddo ka yar ayuu isagu ku طabaqay وعan أنس رضي الله عنه qاaل خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوطا nebigu صلى الله عليه وaلي وسلم wuxuu xariiqay xariiqyaal buu xariiqay xariiqyuu xariiqay dhulka ku xariiqay waa mxuha nebigu salى الlaه عليه وaلي وسلم waxyaaluhu cilmiga ummaddiisa ku barayay oo ku fahamsiinayay bay ka mid ahayd inuu camali inuu ku tuso marka camaligaasna kolalka qaarkood gacanta iyo mxua madaxii iyo waxbuu ku ishaari jiray kolalla wuxuu ku ishaari jiray rasmi rasmi uu wax jeexjeexo wax xariiqo sida kan ay ku magacaabaan mxua kuwa mxuu ahay cilmiga xadiidka ay ku magacaabaan wasaa'il اliضaax iyo ay ku magacaabaan ayuu adeegsan jiray nebigu salى الlaه عalيه wali wasalam markaa nebigu salى الlaه alay slam xariiqyuu xariiqay markaasuu mid wuxuu yidhi hada اlinsaanu kaas weeye insaankii kan waa insaankii wa hada ajaluhu kaasuna waa ajashiisii weeyaan fabaynamaa huwa kadalika mar uu isagu sidaa yahay id jaaءahu اlkhaط اlأqrab yo waxaa u yimid xariiqi dhowaa ayaa u yimid rawa الbukhaarي riwaayada soo socota ee midda ibn mascuud ah ayaa siduu nebigu salى الlahu عalيه wali wasalam uu u xariiqa xariiqa u sameeyey taasaa ka faahfaahin badan oo taasaa sawiraysa kitaabkana marka alimaamu nawwi radi allahu canhu waabuu ku caddeeyo waa u sawiray rawa الbukhaariي وعn iبn mascuudi radي allahu canhu qaala haطa الnabiyu salى الlahu عalيه wali wslam haطa murabacaa rasuulka alla salى الlahu عalيه wali wasalam wuxuu xariiqay xariiq oo ee laydi ah ama afar geesood ah ayuu sameeyey wa khata khaطan fi lwasaطi khaarijan minhu dhexda murabbaca dhexdiisana xariiq buu ka jeexay oo ka bixiyey oo mxu dibadda uga saaray wa khata wuxuuna xariiqay khuطuطan xariiqyo sigaaran oo yaryar ilaa hada aladii fi lwasaط xariiqa dhexda ku jira ee dheer xaggiisa usoo jeeda yuu yuu xariiqay min jaanibihi aladii fi اlwasط dhinaciisa gudaha ku jira xaggiisa uga soo xariiqay fa qaala markaasuu yidhi haada alinsaanu kan waa insaankii haadaaga marka la sheegayaayo inta caddaanka ah ee gudaha ku jirta ee xariiqa murabacihi uu hareeraynayo weeyaan ama waa xariiqankada maxaa dhexda ku jira intiisa gudaha ku jirta weeyaan kanu waa insaankii wahada ajaruhu muxiiطan bihi ow qad axaaطa bihi tanna waa ajashiisii oo hareeraysa oo meel walbaba ka jirta oonu ka dhex bixi karaynin wa wahada aladii khaarijun kan baxsan xariiqan baxsan ee dibadda u baxsanna amalhu way diiladiisii meel aanu gaari karaynin oo cumriba aanu ku simaynin yuu sii haabanayaayo wuxuu leeya kan iyo kan aada samaysido kan aada soo samaysido waqtina umaba harin wa haadihi alkhutatu asigaar xariiqyadaa yaryare xaggiisa u soo jeedaana waxa weeyaan alacraab acraada yani waxa weye dhibaatooyinka waxyaalaha ku dhacadhacaya baa laga wadaa jirada iyo amraadda iyo masaa'ibta iyo waxyaalahaas fain akطahu hada nahshahu hada hadduu kanu gafo kanaa qabsanaya hadduu kanu gafo kanaa qaniinaya nahshi waxaa lagu magacaabaa qaniinyada foolasha sare wax lagu qaniino yaa la yidhaha hilibka haddii foolasha sare lagu goosto foolasha haddii inta foolasha lagu goosto hilibka nahshi baa lagu magacaaba abeesada iyo waxa lamida qaniinyadeeda iyadana nahshi baa la yidhahaa marka yani wuxuu yidhi hadduu kanu gafo kanaa qaniinaya hadduu kanu gafo kanaa qaniinaya hadiyo goor yani dhibaato la-aan ma ahaanayo wain akhطأhu hada nahashahu hada hadduu kanu gafo kana qabsanaya rawaahu الbukhaariyu wa hadihi suuratuhu waana taa musawirkiisi xaja qarsasa kuguma yahay marka kuwaas weeyaan marka saasuu u sawiray siyaalo kale oo fara badbadaanna marka adugu waama loo sawiraayo kanaase markaad muddo in ugu wadasan ugu wadaxsan yahay saasuu rasuulka alla salى الlahu عalayhi waalihi wasalam uu u suureeyey hadda kadibna in sha allah waxaan gaari doonaa kolkuu rasuulku salى الlahu عalيه wali wslam uu fasiraya aayaddii qur'aanka ahayd ee ahayd وأna hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih sida uu yeelay ee uu u sharxay ee xariiqidaas ugu sharxay وعn abi هurayraةa radي الlه عanهu ana rasul اlah sl qala baadiruu bاlأcmaali sabca ka booba camalada toddoba toddoba walxadood oo idinku dhici doonta intayda idin soo gaarin camalka boob oo camalada badtada hal tantadiruuna miyaa sugaysaan ilaa faqran munsiya faqirnimo idin ilow ilowsiisa mooyaane aw hina mudqiya ama mxodantinimo oo idin kibrisa ow maradan mufsida jiro oo caqligiinna iyo qudradiisiina iyo fasaadisa aw maradan mufanida ama jiro oo aw haraman mufanida ama gabow oo caqliga isaguna idinka qaada aw mowta mujhiza ama geeri dhaqso nafta idinka qaada aw dajaala dajaal mooyaane fasharu qaa'ibin yuntadar wax maqan oo la sugayo ka ugu xun weeyaan aw saaca mise qiyaamaha mooyaan wasaacatu adhaa amar saacadda qiyaamuhu iyadaa ugu musiibo badan oo uguna qadhaad rawahu tirmidi wa qaala xadiiثan xasan xadiid xasana weeyaan ayuu dhahay alimaamu tirmidi radi allahu tacaala canhu xadiidkana waa soo maray oo saddex iyo sagaashan isagoo lambarkiisu yahay baan ku soo marray laakiin waxaana soo marray inuu xadiidku daciif yahayna waan soo marray <clears throat> sababku ku daciifayna uu ahaa nin muxarar ibn haaruun la yidhaaho inuu ku jiro qaala alxaafiظu fi taqriibi matruuk xadiidku daciif wey wuxuu leeyay waqad ruwiya min طariiqi aakhara bisanadin fiihi majhuul falxadiiثu ضaciif ayb w canhu radي allahu canhu yani can abi hurayrata radi allahu canhu qaal أgfiruu min dikri haadimi ladaati yani اlmowt badiya sheeg sheegidda kii goynayey macaanada ladooyinki iyo farax iyo kii goynaya geerida weeyaane sheeg sheegiisa badiya oo qalbiga ku hayo oo ha ilaawina rawaahu التirmidiي وqaala xadiiثun xasan xadiid xasana weeyaan ayuu dhahay waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan xasanahu sheikh الألbاني fii mxua صaxiix الjaamiع الصغيir عن أبي بن كعب رضي الله عنه qال kاna رsuل الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل wuxuu ahaan jiray kolkuu habeenka ثulثkiis tago yuu qaama toosi jiray faqaala markaasuu dhihi jiray sidaa la og yahay wuxuu ahaa nebigu salى الlaه عalيه wasalam wuxuu toosi jiray bacda nisfi اleyl bacda nisfi اleyl buu toosi jiray ku dhodhow taqriiban ama wax yar ka hore ama wax yar ka dambow kolkuu diiqu cunaa ciyaabu uu toosi jiray faqaala markaasu wuxuu dhihi jiray yaa ayuha الnaas اdkuru الlah jaءat الraajifatu tatbacuha الraadifa uu dhihi jiray war dad yahow alla xusaay war cibaadaystaay waxaa timid ruxadii tii gelgelaysay dhulka iyo dadkoo gelgelaysa baa timid oo waxaa weeye waa nafkadii nafkada hore nafkatu sacati la yidhaaho wax alla wixii maqlaaba uu dhimaanayo ee allana subxaanahu wa tacaala uu yihi nafka fi الsuur wasaciqa man fi الsamaawaati waman fi اlأrض ila man shaء allah tatbacuhaa iyadoo ay ku daba jirto alraadifatu tii ku fan jirta yani fangashanayda gadaasheeda kusoo dhagoyd waa nafkadii kale nafqatu lbacfiga la yidhaaho ee qubuuraha laga soo baxayo markii la fuufo ah, faidaa nfqa hy sacida man fi samaawaati wala man shaa allah uma nufiqa fiihi ukraa faidaa hum qiyaamun yanduruun waa labadaa nafqadood marka midna waa lagu dhimaanayaa oo dunyada ku rogmanaysa iyadoo dunyadu sidan u cambiran tahay boo suurka lagu dhufanaya markaasa la wada daadanayaa midna waa lagu soo baxayaa oo qubuurta lagaga soo baxaya waa dhow yihiin weeyaan marka labadii nafqadood waa dhow yihiinay waa muxuu ahay addunyada rogmashadeedi waa dhow yihiin cibaadaystay wey jaaءa almowtu bima fiih jaa almowtu bima fiih geeri baa timid maca maa fiihi waxa ku jira ee muxuu ahay dhibaatooyin ee qabr iyo qiyaamo iyo xisaab iyo waxyaalahaas isagoo ula jiro ayuu yimid qultu markaasaan waxaan ihi ubay baa le radi allahu canhu ya rasuula allah inii uktiru الsalaaةa calayka ducada aan kuu duceeyan kugu saliya baan badiyaaye fakam ajcalu laka min salaatii imisaan salaadayda kaa siiya qaala maa shiئta intii aad doonto qultu markaasaan waxaan arubuc rubuc baan kaa siinaya yani rubuc baan intaan ducaysanayo rubceed baan adig kuu ducaynayaa inta kalena anaa ducaysanaya qaala maa shiئta fain zidta fahuwa khayr lak waxaad doonto intaad doonto adu ka dhig laakiin inaad badisaa kuu fiican aday kuu fiican tahay qultu markaasaan fa niصfa nisna qaala maa shiئta wain zidta fahuwa khayr lak waxaad doonto laakiin inaad kordhisa adi kuu fiican qultu faثuluثayn qaala maa shiئta fain zidta fahuwa khayr lak qultu ajcalu laka salaatii kulaha ducadayda oo dhan adaan kuu yeelay adun baan kugu saliyaya kuu ducaynaya qaala markaasuu idan tukfaa hamak wayuqfaru danbuk wayuqfaru laka danbuk kolka haddaad sidaa yeesho wax alla wixii ku murjiyo oo dhan waa lagaa kaafiyayaayo umuurahaaga oo dhan baa lagu hagaajinayaa dembigaagana waa lagu dhaafayaa maxaa ka fiicana marka qofku uu helaya in adduunkiisi aakhiradiisiba u hagaagaan taana marka wuxuu ku gaarayaa inuu salliga nebiga sala allahu alيyh waali slam beliyo intuu isagu ka ducaysan lahaa isago kolkii uu ducaysto arrimihiisaasu ducadiisaasu muxuaha in la aqbalayay iyo in kale oo mawaanic ay ku qumaysa iyo in kale muu ogaa ducada saliga nabig lagu saliya sal اllau alay slam iyada waxaa la sheegay xataa muxuu ahaye sumca iyo ruy waxyaalahaas inayna burinin oo ilaa wa ilaa la aqbalayo marka haddii laga aqbalo ducadiisa isagu naftiisa u ducaysanayana goor loogu aqbalayo inay aakhare un tahay inay ma maxay tahay ma garanayo laakiin tantada wuxuu ku helayaa aakhiriya adduunkiiba buu ku helayaayo adduunkana muhimaadkiisa oo dhan oo loo kaafiyo aakhirana dembigiisa oo dhan oo la dhaafo rawaahu tirmidiy wa qaala xadiiثun xasan xadiid xasana weeyaan buu yihi waa sidaa uu sheegay waqad xasanahu shaykhu اlalbaniy fii صaxiix اjaamiع الصغيir wa silsilaة اxadiiث الصaxiixa baabu istixbaabi ziyaaraة الqbuur lلrajul istixbaabu ziyaaraةi اlqubuuri lirajuli wama yaquluhu zaa'ir sunnaynta loo sunneeyey nin lirijaal ragga inay qubuurta ziyaartaan iyo qofka qubuurta ziyaartaayo wuxuu u dhahayo labada arrimood weeyaan can buraydata radia allahu canhu buraydata bn اxusayb اlأslami radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala اlه alay slam kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha waan idinka nahyin jiray qubuurta ziyaaradeeda ee haddase ziyaarta waa idin fasaxay rawaahu muslim marka nebigu sala اlه alay slam markii hore waa u diidi jiray qubuurta ziyaaradeeda laakiin goortii dambe arrintaa waa uu nasakhay oo waa u idnoo waa fasaxay kolkaasuna waxay ahayd caamu fatxi maka sanadkii maka uu qabsaday kolkuu qabrigii hooyadii uu ziyaartay ee uu ku ooyey ee inuu inta loo idnay inuu ziyaarto haddana inuu u duceeyo loo diiday kolkaasuu hadalkan kada yidhi rasuulku salى الlahu عalيه wali wslam w can caaishaةa radي allahu canha qaalat kaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wali wasalam rasuulka alle wuxuu ahaan jiray kulamaa kaanat laylatuha mar alla markay timaado soo gasho habeenkeedii min rasuuli الlahi sal ه alay slam rasuulka alle ay ku lahayd ee uyada la joogi jirayba kharaja min aakhiri اleyli ilى اlbaqiic habeenka gelinkiisa dambe u baqiic u bixi jiray baqiicna waa qubuuraha madiina oo muxuu ahay meel gaaban aan fogeyn weeyaan oo haddase masjidkaaba gaadhay oo masjidka iyada masjidka rasuulka salى الlahu عalيه waali wasalam berigiisa ayay ku taallay oo hal jid oo keliya un baaba u dhexeeya masjidka aad hadda u waasacsan oo loo waasiciyeyoo madiine intay awal hore ku fadhiday oo dhan inuu liqay ay suurowday fayaquulu markaasu wuxuu dhihi jiray assalaamu عalaykum daara qowmi muؤminiin waataakum ma tuucaduun gadan muؤajaluun wainaa in shaء allahu bikum laaxiquun allahuma اغfir liأhli baqiici اlgarqad saasuu dhihi jiray rawahu muslim assalaamu عalaykum daara qowmi muؤminiin salaam nabadgelya dushiinna ha ahaato dadkan kada mu'miniinta ee meeshan ku jiro wa ataakum maa tuucaduun waa idiin yimid wixii laydinku ballanqaadi jiray laydin sheegi jiray waad haysaanoo waa idin yimid qadan mu'ajaluun berri baad ku madalaysantihiin muddadiinna waa berri yacni mar dhow baad soo bixi doontaan wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun annaguna in sha allah waa idinka daba iman doonnaa waad naga sii horrayseen mooyaane annaguna waa idinku soo jiraayo ma aha taas arrintaas idinka idinku kaas ah allahuma غfir lahli baqiic اgarqad baqiic waa meesha magaceeda garqadkuna waa geed geed geedaha baadiyaha oo meesha ka baxa oo geedka yahuudeed ahee yahuudda muxuu ahayaan kolkay geedaha kale ee dirta kale kolkay muslimiinta yahuudda ay dagaalami doonaan akhiru zamaan ee geedaha kale iyo ka ay ka helan doonaan ay sheegayaan yahuudgii ku gambada aan isagu sheegaynin geedkaas weeyaan marka waaqadku waa geedkaas noocaasa weeyaan wa rawahu muslim wuxuuna ku imaan doonaa alf wa tisca wa cishriin وعn buraydةa radي الlahu عanهu qaala kana النabiyu slى الlه عalay slm yucallimuhum rasuulka alle wuxuu beri jiray إida kharajuu ilى الmaqaafir markay qubuuraha u baxaan an yaquula qaa'ilhum kood hadlaya inuu yidhaaho السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العاaفية رواه مسلم sidana waa dhihi jiray marka taana horena waa dhihi jiray oo wax yar buuna ku kala duwan yahay wax yar buu ku kala duwan yahay markaas eh, caaishana radiallahu canha markay weydiisay maxaan dhahaa qabuurta ziyaarto sidaasi xugmo iyagana marka uu ku yidhi marka kolley waxaa weeyaan qubuurahan ziyaaradoodu waxaa weeyaan eh, waxay un ka kooban tahay waxaa la dhahayaayo saddex saddex nooc salaamta la salaamo ducada loo duceeyo oo qofka naftiisana u duceeyagana u duceeyo iyo naftiisa u wacdiyo oo naftiisa uu dareensiiyo inuu isaguna sidaasoo kale u dhimaan doono ina in sha allahu ala xaqun iley iyo antum salafuna wanaxnu fi iyo dawaadka sidaasoo kale betabada saddexdaa waxaan ahayn oo kale ma ay jirto wax qur'aan oo lagu aqriyayo ma aanu soo aroorin weliba muxuu ahaye kol iyo toddobaatan qol weliba soomaalida ay yidhaahaan iyo xadiidkeeda mawduuc weeyaan marka waxaa waye intaa keliya weeyaan ziyaarada sharciyada wixii kale oo dhan waxba kama jiraan weeyaan rawahu muslim وعn بن عabاس رضي الله عنهما qاaل mra رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم بqبور المdينة wuxuu soo maray rasuulka all صلى الله عليه وسلم qbuuraha madiinaad buu soo maray faأqبل عalayهim بوجهihi wuu qaabilo wejigiisuu kala sii jeedsaday faqaala asalaamu calaykum yaa ahla alqubuur yagfir allahu lana walakum antum salafuna wanaxnu bilafar rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan xadiid xasana weeyaan ayuu yidhi alimaamu tirmidi radi allahu tacaala canhu laakiin xadiidku xasan meha daciif weeyaan oo waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaaho qaabuus ibn abi ibn abi dudyaan ayaa ku jira laakiin xagga inta kale xadiidku weeluhu ka kooban yahay oo ah inta ducooyinkaa ah kulli waxaa uu marag furaya oo taageeraya labadii xadiidan soo marray xadiidu caisha iyo xadiidu burayda laakiin wejiguu qaabili jiray daas yani iyadu aan wax taageeraya aan lahayn weliba marka yani kolkuu ducaysanayo ducada sideedaba dadka loo jeedsadaa waa xagga qiblada marka kolkuu qofku intuu qubuura joogo uu ducaynayo waa inu waa inuu qiblada ujeedsado mooyaane inuu qubuurta xaggeeda ujeedsado xataa qabriga rasuulka salى الlaه alيه walي wasalam aimadu waxay sheegaan markuu rasuulka sal ه alay qabrigiisa qofku intuu siyaarto uu ducaysanayo inuu xagga qiblada ujeedsado nabiga qabriga uu dhabarka ujeediyo xadiidkana marka ضaciif weeyaan ضacafahu الشheikh الألbاني fi ضaciif الجامع الصغير wa أحكاam الجanaaئز وبdعha وضaciif التirmidي baabu karaahiyaةi تmني الmوت بسبب ضر نزل به ولا bأس bه لخوف الفتنة في الدين necbaysiga la necbaysto qofku inuu tamaniyo oo uu jeclaysto geeri dhibaato ku dhacday sababta dhibaato ku dhacday oo jifi iyo fakri iyo cabsi iyo colaad iyo waxyaala sidaas iyo daraaddood inuu la tamaniyo lianno dhibaatadan uu ka cararayo ee sababteeda uu geerida u tamaniyayo ma garanayo ta ka horeysaa waxa ay tahay dhibaatada aakhiro ayaa ka weynka adunya marka haddii aakhiro dhibaata uga horeyso uu ka cararayo tuka weyn buu ku dhacaya walciyaadu billah laakiin dhibaato ma ay leh hadduu geerida u tamaniyayo fitna xagga diinta iyo dambi inuu ku dhaco oo yidhi haddaad sii noolaato wax kale ka nabadgeli maysido balaayatada dadka loo socota waad dhex gelaysaa oo ku dayn maayaan daladana waad dhex gelaysaa intaad intaad ku fayowdahay ayaa iska dhinta adiga oo qof muslima dhiigii iyo maalkiisa toonaan ah inuu sidaa yidhaaha taas iyada bil male waa tii alimaam alimaam albukhaari radi allahu canhu markii ay dhacday fitnatu khalqi alqur'aan ee dadka lagu qasbaayay inay yidhaahaan qur-aanku waa makluuq zaman mxuah khulafaa badi bacdi khulafaa'i bani cabaas ma'muun iyo kii ka dambeeyey ee ahaa almuctasim iyo walwaasiq iyo kuryaalka waqtigoodii iyuu marka wuxuu ahaay kolkuu alimaam albukhaari radi allahu canhu uu alla geeri weydiistay oo markaas muxuu ahay markaasna alla waa ka aqbalay oo subnadiia socota oo isaguna uu dhuumanayo ayuu geeriyooday radi allahu canhu waxaa sidoo kale iyaduna dhib aan lahayn hadduu qofku geerida u tamaniyayo ay tahay shawqan ilى اllahi subxaanaه wataعaalى wa ilى janatihi sida cumar bn cabdilcaziz radi allahu canhu uu yeelayey وعn abi هurayرaةa radي allahu canhu ana rasuul الlahi sl ly slm qaal laa yatamanى axadukum الmowt yaanu midkiina tamaniyin geeri إma muxsinan haddii muxsin uu yahay ku kayfala uu yahay falacallahu yazdaad inuu ziyaasadaa suurowdee wa imaa musii'an haddii uu ku xumanfaloo yahayna falacallahu yastactib inuu toobo keenaa suurowda stactibdan yactadir inuu ku cudur daarto inu ka toobo keenaa suurowdo marka qofka mu'minkaana cumriga dheere dheer khayr buu kordhinayaa ama wuxuu ka noqonayaa shar buu ka noqonayaa ama khayr buu kororsanaya متفق عليه وhذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رsuل الله صل ل سلم قال laa yتمنى أحadكم الموت وlaa ydcو bه yaanu ku shucaysanin min qabli an yأtiyahu intaanu imaanin inahu إidaa maata انqaطca camalhu isagu kol haddii uu dhinto camalkiisii waa go-ay وإnahu laa yزيid الmuؤmina cmruhu ilaa خayrا qofka muؤminkaana cumrigiisu wax khayr hanu kordhin maayo marka mxu ahaa riwaayantada wariyey alimaamu muslim uu wariyey waxaa kaloo isaguna la wariyey ibn abi khaytama ayaa ku wariyey fi kitaab اlcilm marka waxaa kaloo soo maray qofkii oo kan soo socdana ah qofkii laga maarmaaya noqoto oo gaari jaalaytaay uu dhahayo taas iyadana waa soo maray waana imaanaysa وعن أنس رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم laa yتمنيna أحadكم الموت لضر أصاaبه dhib ku dhacay daraadi yaan u tmaniin لضrin asaab marka cilada daraadeed marka cilooyi kale inuu tamaniya marka mamnuuc maaha kuwa soo mare fain kaana laa budda faacilan haddii lagama maarmaan ay tahay inuu samaynayo oo geeri uu tamaniyayo falyqل اللهma أحyinii ma kanت الحayaaةu خayrا lي وتوفnii إida kanat الوفاaةu خayrا lي متfq عalيه sida ha yidhaaho allow in noole inta ay ii fiican tahay noloshuba ina dil oole oo soo nafta iga qaad inta marka ii fiican tahay geerad ii fiican tahay sida ha yidhaaho taasuuna dhihi jiray nebigu sal ly slam sida xadiidka camaar ibn yaasir radi allahu canhuma uu ku wariyey ee صaxiixa ah ee ibnu qusaym iyo ay wariyeen salaadaha dhexdooda wuxuu ku ducaysan jiray sidan oo kale ku ducaysan jiray wuxuu dhihi jiray allahuma axyini ma kana fi xayaati khayra lii watawfani ida kana fi wafaatu khayra lii salka khashyata min alghayb washahaada wakalimata alxaqi sirada alqadab wa ila aakhiri hada ducaa طawiil ayuu dhihi jiray xadiidkanuna waa xadiid صaxiixo mutafaqun calayh kadalika waxaa isaguna wariyey shanta kalena waa wariyeen todobadaba xadiidka waa wariyeen waxaana sheegay sheikh الألbani fi kitaab الjanaaز wa irواء الغalيل وjaamiع الصغير وعan qays بn abi xaazim ninkaa qays bn abi xaazim la yidhaaho waa taabici mخadrm ah qays bn abi xaazim albajli الأxmasi radي allahu canhu waa nin taabici oo mخadrma weeyaano صaaxib الcashara la yidhaaho tobanka cashara mubashariinta aba qof wax ka wariyo oo isaga ahaynama jiro qaala daklnaa عalى khabaab bn اlأrqi radي allahu canhu khabaab ibn اlأrq baan usoo galay ibn اlأrqi baa sidaas hadda halkan ugu qoran lakin waa ta alأrq nacuuduhu anagoo booqanayna jiro aan ku maqalay waqad iktawaa isagoo isgubay sabca kayaatin toddoba dab isku dhejiyey toddoba meelood iska gubay faqaala markaasu wuxuu yihi ina asxaabana aladiina salakuu madawaran tanqusu dunya asxaabtayadii tagtay hore u geeriyooday way tageen iyaga oo adduunya ayna waxba kala dhicin oo ajirgooda ayna waxba ka qaadanin wa inaa asabnaa maa laa najidu lahu mawdican ila turaab annaguna waxaan helay waxaanan u helaynin ciiddayna ku asnimo maal baan helay waa kan hadda ka hor baan xadiidkan kada qisadantada oo si kale loo warinaya baan soo maray walowlaa ana nabiya sala alla alay slm nahaana an nadcuwa bilmowti la dacawtu bihi haddaanu rasuulka alla sala allahu alayh wali slam naga naahiyin lahayn inaan geeri tamaniyana waan tamaniyi lahaa oo jirada si aada u haysay waana ka bogsaday jiradii marka ثuma ataynaahu marata ukraa mar labaad baan haddana u nimid wahuwa yabnii xaa'iطan lahu isagoo derbikiisa dhisaaya isagoo mxuu aha jidaarkiisa dhisaaya yaanu nimid faqaala markaasu wuxuu yihi ina almu'mina layu'jaru fii kuli shayin yunfiquhu ilaa maa yajcaluhu fii hada turaab qofka mu'minka ah wax kasta oo uu lacag ku bixiyo o dhan ba waa laga ajrisiiyaa ilaa waxa uu ciidda yeelay waxaa ciidda uu gelinaya marka waxaa weeye dhismaha wixii dhisme ahee aan u baahnayn gurigu isagu u baahan yahay disashadu kuma jiro guryo kale oo marka farabadbadan iyo waxyaalaha dhismahoodu iyagu marka ma ahi laajri male taas waana abaa nebiguna sala allahu alay wasalam buyuutu shayطaan ayaanu ku magacaabi jiray waxoon marka infaciisa aanu qofku u baahnayn oo uu maal jacayl iyo bakasho oon loo dhigi karo mutafaqun caleyh wa hada lafdu lbukaari baab baabu lwarac wa tarki shubuhaat waracu waa xalaal meerashada inuu qofku wax alla wixii shaki uu ka galo xalaalnimadiisa oo dhanba intuu ka tago wax xalaal oo huba un keliya uu ku gaabsado taasaa warca la yidhaahaa tarku shubuhaat shubuhaadkuna iyaduna waa wax aan waadaxa aanayn xoogiisu aanu caddayn weeyaan qaala tacaala wataxsabuunahu hayinan wahuwa cinda allahi cadiim waxaad u malaynayseen inuu yahay wax fudud alla agtiisana u weyn yahay aayaddaasu ifkigii umulmu'miniin radi allahu canha alla uu ka beri yeelay ayay ku soo aroortay oo dadkii ifkigaa ka hada hadlay ayuu alla subxaanahu watacaala ku canaantay uu yihi dinku waxaad u malaynayseen in waxaas wax fudud uu yahay markaas labada qofka mu'miniinta ee bilaash lagu eedeeyay kolkaad arrinkoodi ka hadhadayseen laakiin alla waa fuga marka kanna wuxuu aayaddanna usoo deliishanaya alimaamu nawowi radi allahu tacaala canhu inay jiraan waxyaalo dadka la fudud laakiin alla agtiisa ku wey marka waxaas xaaraamnimadiisa iyo xalaalnimadiisa iyo uu shakiyey inay kaa yihiin baaba laga yaabo isaga ay iskala fudud yihiin laakiin alaakiisa xaaraan cad oo weyn uu ku yahay sida inkaasanu kala soconay